بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم maadaama aan ka soo hadalnay mu'aamaradii quraysh ay samaysay oo ahayd inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka takhallusaan oo dilaan iyo allah subxaanahu wa watacaala kaydkoodii iyo makrigoodii sida uu ilaahay subxaanahu wa watacaala u tirtiray baan soo aragnay in ayaguna ay go-aankooda iyo mu'aamaradaa ay sir lilghaaya ka dhigteen allahna subxaanahu wa watacaala oo kashifay oo nabiy llaahi maxamed oo ogeysiiyey nabigana calayhi salaatu wasalaam isagana isticdaadkiisii iyo diyaargaroogii madiino uu ku aadi lahaa isagana uu ka dhigtay asiru lilghaaya oo iyaguna aysan waxba ka dareemin arrintaas ayaan soo aragnay marka qaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam maka uu uga baxay ilaa madiine uu ka tago ayaan darsigeenna ku arki doonaa in sha allahu tacaala dariiqaas intuu ku jiray wixii uu nebigu la kulmay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo markuu madiine tegey sida ay reer ansaar u soo dhoweeyeen oo ahaa yacni bishaarada ay bishaaraysanayeen imaatanka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ayagoo mid walbaba uu jecel yahay inuu nebigu asagoo kusoo dego laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala meesha uu u qadaray uu nebiguna ku degay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi arrimahaas ayaan arki doonaa oo mawduuceen darsigeennan lagaga warrami doono biidn illahi tacaala hijratu nabiyi sala allahu alayhi waaalih wasalam nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam hijradiisii oo min maka uu ka hijroodo ila almadiina uu aado ayuu sheikhu inta kaga warrami khuruujuhu sala allahu alayh waaalih wasalama min albeyti bixitaankii nebiga uu ka baxay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi gurigiisa uu ka baxay qaabka qaabku uga baxay iyuu haddana shiikhu cunwaankan u sameeyey weeyaan wuxuu leeyahay sheikha raximah llahu wakharaja rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama min beyti wakharaja wuu baxay rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam min beytihi gurigiisa buu ka baxay wahum ayagoo mushrikiintii mutawiquuna kuwa hareereeyey ay yihiin bihi ay bilbeyti gurigii ay hareereeyeen ayuu nabiga guriga ka baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka markii ay shirka qaateen iyo go-aanku inay nebiga dilaan waxay ahayd lix iyo labaatankii bishii safar sanadii afari tobnaad markii nebinimada nebiga la soo diro laga soo bilaabo isla toddobiiyo labaatankiina inay tanfiid sameeyaan si degdeg ay arrintaa u fuliyaan bay doonayeen nebiyullaahi moxamedna gurigiisa wuxuu ka soo baxay habeenkii toddobiiyo toddobiiyo labaatanaad isla bishii safar sanadkii afariyo tobnaad markii nebinimada laga soo bilaabo yacni habeenkii ku xigayba gurigu ka soo baxay maalinkeedina waa uu isdiyaariyey oo xaloo kale ay go-aankeedii shaloo kale go-aanka gaareen marka iyaga oo hareereeyey oo muxaasar uu yahay nebigu ayuu guriga ka soo baxay fadarra nebiga wuu firdhiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi turaab albadxaa'i yacni badxaa'i maka ciiddii maka bannaankeedii carro uu ka soo qaaday ayuu calaa ru'uusihim madaxyadooda ku firdhiyey kuwii waardiyaha ka ahaayee ilaalinayay oo hareereeyey nebiga ayuu caradaa madaxa uga yani maaragtay uga sayray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa nabiguna yatluu mid akrinaya ou yahay qowluhu subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisii ou akrinayo oo fii suurati yaasiin allah uu leeyahay wajacalnaa min bayni aydiihim sadda wamin khalfihim sadda faakhshaynaahum fahum laa yubsiruun aayaddaa suuratu yaasiin intuu maka joogay soo degtay suuratu yaasiin laakiin aayaddaasuu akhriyey oo macnaheedu uu yahay baryo ilaahay uu ka baryaya subxaana wa tacaala ayaga iyo isaga dhexdooda inuu teed yeelay iyo xijaab uu yeelo isan arag marka wajacalnaa waxaanu yeelnay buu rabbi yidhi min bayni aydiihim mushrikiinta kuwa gaalada oon diinka qaadanin hortooda saddan yacni xijaab baan yeelnay teed baan yeelnay derbi iyo gidaar iyo wixii la yidhaahdaba wa khalfihim gadaashoodana waxaan yeelnay saddan teedkaas baanu yeelnay oo xijaab baanu ka dhignay markii horay iyo gadaal labadaba laga xiray oo xaqa inay arkaanba ilaahay oo ka xiray buu rabbi wuxuu leeyahay faakhshaynaahum waanu daboolnayo indhahoodana xaqii baanu ka daboolnay fahum kolka ayagii mushrikiintii laa yubsiruuna xaqii ma arkaan aayadda marka waxa weeye mushrikiintu inaysan xaqa arkaynin oo shirkiga dadka inay ku dhintaan ilaahay ugu talagalay in laga xijaabo iimaankii loo diiday ayay tilmaamaysaa laakiin nebigu wuxuu u qaatay aayaddaas oo isaga ugu akhriyey inuu ilaahay xijaab dhexdooda yeelo aysan isaga arag salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii uu nebigu sidaa ku soo baxay caradana uu madaxa uga sayro o uga firdhiyey fa akhada allaahu biabsaarihim fa akhada allaahu allah wuu qabtay biabsaarihim araggoodiibuu mushrikiintii qabtay oo nebiga inay arkaan buu ka qabtay weeyaan falam yashcuruu ma aynan dareemin bihi ay bikhuruuji nabiyi sal allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo bixitaankiisii uu ka soo baxo gurigiisa ma aynan dareemin wamadaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguna waa uu tegey salawaatu llahi wasalaamu calayhi markuu gurigiisa ka soo baxay ayuu wuxuu aaday ilaa beyti abi bakrin abubakr sidiiq gurigiisii ayuu tegey wa min khawkatin fii daarihi kharaja xataa laxiqa bigaari hawrin qabla busuuqi lfajri gurigii abubakar uu tegey abuubakarna awalba buu hore isku diyaariyey weeyaan markii ay isdiyaariyeen oo nebiga abubakar uu u tegey isla markiiba wa min khawkatin dariishad ama daaqad oo fii daarihi daara abi bakrin abu bakr daartiisii dhexdeedii ah bay kharaja ka soo baxeen nabiga iyo abu bakr salawaatu llahi wasalaamu calayh nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abu bakr radia allahu canhu ayay ka soo baxeen albaabkii weynaa ma aynan ka bixine darishadii ka soo baxeen khawkada waxaa la yidhaahdaa waa quwatun fi lbeyti tu'addii ilayhi daw darishada furan oo guriga iftiinka inuu uga yimaado loogu talagalo ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka shabaakadaas iyo maaragtay eh, daaqadaas ayay ka baxeen albaabkii weyna ma aynan ka bixin maxaa yeele hadday albaabka ka baxaan raadkoodii in la arko ayaa suuragal ah wuuna inuu raad kartabuu nebiguna doonayy darishadii guriga ayay ka baxeen wey xataa laxiqaa ilaa ay yani haleelaan ay gaaraan bikhaari thawrin buurta thawr la yidhaahdo godkeedii ay tageen waa meeshii ay ninkii cabdullaahi ibni urayqid ay kula ballameen daabadahoodiina ay ku aamineen labadii maaragtay awrtii ay wateenna ay kula ballameen geeli ay wateen inta u dhiibeen ayay yidhaahdeen ayna aamineen isagoo mushrik ah inuu saddex maalmood kadib halkaa godkaas oo ugu yimaado ayay kula ballameen marka ilaa godkii ay gaaraan goormay tageen qabla busuuqi alfajri intuusan waaga baryin uusan waagii dilaacin ka hor ayay guri godkii ay gaareen khaaru thawr ayay gaareen weyaan khaaru thawr marka maka imisu u jiraa wuxuu yidhi calaa bucdi naxwi khamsati amyaalin fi itijaahi lyaman yani wuxuu jiraa khaaru thawr calaa bucdi yani fogaansho oo naxwi khamsati amyaalin shan mayl oo kale ah ayuu u jiraa markii la fiiriye laakiin dhankee way waa dhanka junuubka wey fii itijaahi lyaman yaman dhankeeda markii junuubka iyo koonfurta la aado ayuu xagga kaga jiraa shan mayl ayuu u jiraa weyaan marka nebigu waa raad gadanaya sababta mushrikiintu waxay og yihiin in saxaabadii ay madiine u hijroodeen haddii madiinana dhanka shimaalka iyo waqooyiga jirtaa maka waqooyigeeday xisaabsan tahay haddii marka uu toos halkaa ugu baxo horaa looga daba imaani sidaa darteed buu marka wuxuu kula ballamay dhanka koofureed oo halkaas meel u jirto khaaru thawr la yidhaahdo baa ninkaas lagula ballamay halkaasay marka godkaas khaaru thawr la yidhaahda bay galeen alaau layaalin fi lhaari godkaas marka meeqay ku jireen saddex maalmood bay ku jireen saddex habeen ayay nebiga iyo abubakar ay godkaa ku jireen godka iyo arrimihiisiiba marka sheikhuu nooga warramay walama intahayaa markay gaareen oo ay u dhammaadeen ila alghaari godkii markii ay tageen haaru thawr ay tageen godkaan wax kasta ku jiri kara xalaq baa ku jira abeesooyin baloo dhana ku jiri karto oo nebigana dhiri karto abubakar marka radia allahu canhu asagaa nebiga kaga hormaray godkii walama intahaya markay u dhammaadeen ay gaareen ila alghaari godkii markii ay gaareen baa dakhalahu abubakrin abubakar baa galay awalan marka horaba nebiga hortii asagaa galay godkiibuu galay yani muxuunaba u galay xataa idaa kaana fiihi shayun hadday shay oo halaqa ama wax wax dhiba ihi godka dhexdiisa uu ku sugan yahay yusiibuhu huwa inuu abubakar marka hore hadday bahal uu ku jiro abubakar uu asiibo duuna rasuuli illahi sal allau alay wasalam nabiyllaahi maxamed sokadii yani intay nebigu bahalkaa dhibkiisa uu gaari lahaa oo nabiga hala qaniini lahaa inuu abubakar ku hormaro saa darteed buu marka abubakar godkii nabigu uga hormaray salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasuu abubakar markuu godkii galay fakasaxahu ay kanasahu wuu xaaqay godkii godkiibuu xaaqay oo sifeeyey wax alla wixii ku jiray ayuu ka saaray weya waa nadiifiyey wawajada fiihi godkaa dhexdiisabuu wuxuu ka helay fuquuban daloolyaal meelo godad ahoo daloolo oo bahallo ay ka soo bixi karaan ayuu arkay wuxuu ku dadana ma haysto oo qalab iyo wuxuu ku hayana ma hayo markuu meelo daldaloole iyo godgodad uu ku arkay fasaddahaa bishaqi isaarihi macawistiisii hoosguntigiisii iyo inta furay ou jeexay buu meel walbaba god walba kulligii ayuu ku owday meel alle meeshii dalool ku yiloo dhan macawistiisiibuu inta jeexay buu gelgeliyey si aysan bahal uga soo bixin weeyaan fasaddahaa wuu duuday oo waa owdayo wuu xiray bishiqi isaarihi yani bishaqi isaarihi maradiisa qaybo ka mid a markuu dilaaciyey kadib shiqi oo qayba bishiqi isaarihi buu ku owday oo meel walbaba ku cufeeyey weeyaan wa baqiya markaa waxaa soo haray markii maradiisii uu jeexjeexay oo godadkii oo dhan oo ku sameeyey baa wabaqiya waxaa haray juxrun aw juxraani hal god ama laba god baa soo haray laba god oo bannaan oo wuxuu geliyo mare uu ku cufeeyana uusan faysanin laanna maradiisii dhammaatay weeyaan markay sidaa tahay ayuu labadaa god ay soo hartay yow alqamahumaa ayuu ku daboolay wuxuu ku daboolay rijlayhi labadiisii lugo godka intuu saa u fadhiistay buu labadii dalooloo uu lahaa bahallaa ka soo geli karo wuxuu ku oodana oo waayey wuxuu ku daboolo oo waayey buu cadihiisi ku daboolay oo ku maaragta ku owday abubakar si aysan nabiga dhib u gaarin salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu nabiga u yeedrayo yacni soogal yidhi marka soogal buu yidhi godkii markuu diyaariyey ayuu nabigu inuu soo galo ugu yeeray abubakar uma dakhala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigu wuxuu soo galay godkiibuu soo galay markuu soo galay fanaama nebigu wuxuu ku seexday ku hurday fii xijrihi ay fii xijri abi bakrin abubakar dhabtiisuu ku seexdoo barkaday abubakar lugihiis saasuu u fidsan yihiin labadii godow ku haya nabiga markuu soo galay boodadiisii oo dhabtiisiiya ah, ayuu nabiguna barkadoo ku seexday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa waludiqa waxaa la qaniinay abubakrin abubakar baa fii rijlihi lugtiisii oo godka ku owday baa bahal ka qaniinay bahal godkii ku jiray baa abubakar qaniinay walaakinahu abubakarse lam yataxarak ma uusan dhaqdhaqaaqin ma uusan dhaqdhaqaaqin muxuu u dhaqdhaqaaqi waayey ayadoo bahal uu qaniinayo limakaani rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam booskaas uu ka joogo qiimaynta inuu nabiga hurdada inta ka kaco ou baraarugo diiddo ou diidayo iyo maarata abubakar xanuunka u adkaystay oo bahalka uu qaniinayey radia allahu canhu wa ardaahu yani inuusan nabigu hurdada ka kicinin daraaddeed buu u adkaystay weeyaan marka markuu adkaysan waayo abubakar wuxuu leeyahay shiikhu fasakata dumuucuhu calaa wajhihi sala allahu calayh wasalam abubakar markii xanuunkii ka batay uu lugtiina dhaqaajin la'yahay si nebigaa ku jiifay ila barkane baa ilina ka daadatay fasakatat marka waxaa daadatay dumuucuhu calaa wajhihi sal allahu calayh wasalam nebigoo dhabtiisa ku jiifo ayaa wejigii nebiga ilinta abubakar ka daadatay yaa ku dhacday ilintiibaa marka ku dhacda nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu fastayqada nebiga hurdadii ka kacay salawaatu llahi wasalaamu wa wasa'ala markaasuu abubakar weydiiyey maxaa kaa oohiyey oohintu waa maxay faqaala markaasuu abubakar wuxuu yidhi ludiqtu buu yidhi waa la iqaniinay rasuulka ilaahayo bahal baa iqaniinay ludiqtu waa la iqaniinay fidaaka abi wa ummi aabbahay iyo hooyaday ha lagugu furtee waa la iqaniinay buu yidhi bahal baa lufta iga qaniinay markuu sidaa yidhi fatafala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam abubakar meeshii bahalka uu ka qaniinay ayuu nebigu ku tufay oo ku candhuuf tufay candhuufuu ku ka qaaday subxaana wa tacaala fadahaba waxaa tegey alalamu xanuunkiina waa uu ka tegey wey yani ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo tuftii nabiga ayaa ilaahay aqbalay salawaatu llahi wasalaamu calayhi abubakarna xanuunka ilahay waa uu ka qaaday wey wa kaminaa fi lhaari ay ikhtafayaa fi lhaari godka dhexdiisa waxay yani ku dhex jireen ay maaragtay ku qarsoomeen alaaa layaali saddex habeen bay godka dhexdiisa ku qarsoonaayeenoo ku nagaadeen saddexdaa habeena meesha ugu dhammaatay hadda maxay cunayeen wixii uu noo sheegi doonaa cunno kale inaysan haysanin yacni maaragtay nin abubakar khaadimkiisa ahaayoo ari la joogi jiray unba caanaha u kenkeeni jiray arrimahaasu marka ninka yacni shiikhu nooga shekeyn doonaa saddexdaa habeen bay ku nagaadeen meesha ay ku qarsoonaayeen wa kaana cabdullaahi ibna abi bakrin cabdullaahi ibna abi bakr oo abubakr sidiiq wiilkiisii ahaabaa wuxuu ahaa yabiitu cindahumaa nebiga iyo abubakar agtooda buu habeenkii markii mugdi ay noqoto maka intuu ka soo baxo ayuu agtooda baryi jiray si xaalkooda u ogaada mar walbaba ayuu agtooda baryi jiray habeenkii halkaasuu joogi jiray wa kaana shaaban fatinan dakiya wa kaana cabdullaahi bni abi bakar wuxuu ahaa shaaban nin dhallinyaro ah fatinan oo maaragtay fahmo badan dakiyan caqli badan dhugla oo caqli badan ayuu ahaa weeyaan fayakhruju markaas wuxuu bixi jiray habeenka markuu u yimaado oo wixii akhbaar magaalada lagu sheekaysanayey oo mushrikiintu ku sheekaysanaysay uu maantoo kale uu soo maqlay oo u keeno ayuu haddana fa bixi jiray min cindihimaa nabigii abubakar agtooda buu ka tegi jiray yani wuu ka tegi jiray habeennimadii markuu ku laaban jiray xataa yusbixa si uu ugu waabariisto fii qurayshin maka dhexdeeda si ugu waabariisto quraysh dhexdii kaanahu baata bimaka sidii asagoo nin maka ku baryay oo kale ayuu intuusan waaga baryin iyo inta habeennimadii ay tahay iyo maka ku laaban jiray halkaasu ku laaban jiray markaasuu yani nin caaw maaragtay aan laga shakinaynin maka nin ku dhex baryay oo kale asagoo la mida sidaasuu yeeli jiray weeyaan wa kaana yasmacu wuxuu ahaa cabdullaahi mid soo dhegaysta cabdullahi bn abi bakr makaayida qurayshi quraysh makrigooda iyo khiyaanadooda iyo makiidada ay samaynayaan dabinka ay dhigayaan mid soo dhegaysto oo maalintii soo dhegadhegeeya buu ahaa wa akhbaarahum wararkoodana waa uu soo maqli jiray fa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi ya'tiihimaa nebiga iyo abubakar mid ula yimaado biha akhbaartaas iyo makaa'iddaasoo ula imaan jiray khiyaanada ay quraysh ka sheekaysanayso yuu u keeni jiray xiina yakhtalitu adalaamu markuu mugdigo isku darmo oo habeenkii ou mugdiyoobo ayuu warka u keeni jiray intuusan waaga baryana waa waa ka tegi jiray si ou aysan u fahmin inuu meeshaas xalay ou la jiray oo kale mushrikiinta aysan u ogaanin weya wa kaana caamir ibnu fuhayra mawla abi bakrin yarca alhanam ninka la yidhaahdo caamir ibnu fuhayra oo abubakar sidiiq ninka mawlihiisii ahaayo xaliifka la ahaa ama uu xureeyey adoonka u ahaa ayaa wuxuu ahaa yarca alghanama xoolo mid raaca buu ahaa ari buu raaci jiray ari buu ilaalin jiray ariga abubakar buu ilaalin jiray weeyaan fa kaana marka wuxuu ahaa camir bnu fuhayra yatiihimaa nabigii abubakar buu u imaan jiray biha arigaas buu u keeni jiray yan arigi meesha intuu soo wareejiyo ayuu meeshaa ariga keeni jiray meesha khaaru thawr ay joogaan xiina tadhabu saacatun min alleyli habeenka qayb ka midihi markay tagto xiina tadhabu markii ay tagto saacatun min alleyli yacni waqtu min alleyl baa loo jeedaa habeenka wakti ka mida mugdigii markii ay u gaaro ayuu fiidkii soo marin jiray arigaasuu keeni jiray markaasuu caanaha u lisi jiray markaasuu labadooda caanaha siin jiray nabigii abubakar uu siin jiray wy markaasi fayabitaani nabigii ku baryi jireen arigaas caanihiisa ayay caawa casho ka dhigan jireen ay ku baryi jireen weeyaan uma yamciqu markuu caanaha siiyo wuu ku qaylin jiray bihaa arigii hanamkii wuu ku qaylin jiray fii khalasin yacni mugdigii dhexdiisii ayuu sidaa ku samayn jiray markii habeenkii mugdigii ay tahay yuu arigiisa kaxaysan jiray yani yanciqu bimacnaa yasiixu wey waa ku qaylin jiray arigu kaxaysan jiray weyaan arigiisuu celin jiray maarata markuu caanaha siiyo markaasuu intay mugdiga tao ka geyn jiray oo arigiisa maka kula laaban jiray markaasuu yani caamir ibnu fuhayra wuxuu samayn jiray cabdullaahi ibnu abi bakrin markuu ka laabto raadkiisii in la ogaado oo la arkabaa suuragal ah haddii lasoo raaco fayatabicu wuu raaci jiray caamir ibnu fuhayra biha arigaasbu wuxuu raacin jiray ahara cabdullaahi ibni abi bakrin cabdullaahi ibni abi bakr raadkiisii ayuu marin jiray ariga kor mari jiray si aysan qurayshu aysan u arag weeyaan muxuu u marinayaa liyacfiya calayhi inuu raadkaa tirtiro raadka inuu tirtiro darteed ayuu u dulmarin jiray weyaan arrintaa marka saddexdii habeen oo nebiga uu ku jiray godka isagii abubakar ay ku jireen caamir ibnu fuhayra iyo cabdullaahi ibni abi bakrin arrintaasay samayn jireen nina akhbaarta u keeni jiray nina caanahaasu habeenkii la soo mari jiray sidaas bayna ahaayeen sida imaam albukhaari fii saxiixihi oo ku warinayo weeyaan aarkaas imaam albukhaari baa warinayo weeyaan amaa qurayshun quraysh laakiin fabaqiyat fityaanuhaa dhallinyaradeedii waxay ku baaqi noqdeen muntadiriina ayagoo ah kuwa koranayo oo sugayo qiyaama rasuulillaahi sala allahu calayh ali nabiga soo kicistiisii uu soo kaco oo hurdada uu ka soo kaco iyo wa khuruujahu bixitaankiisii oo guriga intuu ka soo baxo uu xaramka aado yacni ayay sugayeen sidaas bay ahaayeen kuwo ku jiro xaalkoodu sidaas buu ahaa muntadiriin ay ahayd xataa asbaxuu ilaa waagay ay ka baryeen xataa asbaxuu ilaa waagay oo u baryo ayay sidaa ku jireen lanna waxaan soo marnay cali bn abi aalib inuu firaashkiisii nebigu ku seexday go-ii nebigana oo huwaday marka waxay u malaynayaan nebigiiba inuu meesha jiifo ayay u haystaan markaasi farax darteed waxay sugayaan dabeecaddii nebigana way yaqiineen inuu habeenka nuskiisa dambe intuu soo kaco ou maaragtay masjidka tago ku cibaadaysto baa dabcigiisi iyo caadadiisu ahayd tii bay marka sugayeen inuu soo baxo oo markaa hal mar ay seefta ku kulmiyaan sidaas baa marka waagii ugu baryey nabigiina waaba ka tegeyba haaru thawru jiraa maba joogaba salawaatu ullahi wasalaamu calayh falama asbaxuu markay waa bariisteenoo waagii uu baryey baa qaama caliyun cali bni abi aalib radia allahu canhu ayaa wuxuu ka soo istaagay min firaashi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam nabiyullaahi moxamed firaashkiisii iyo gogashiisii ayuuba cali ka soo kacayba nabigiiba ma aha waa cali bn abi aalib markaasuu sheikhu yidhi fasuqita fii aydiihi gacmahoodaa lagu riday yani fanadimo wey waa shallaayeen wey way ka shallaayeen arrinta aad bay uga xumaaday leanna qofka markuu shay ka shallaayo fartuu qaniinaa marka waxaa la yidhaahdaa fasuqita fii aydiihim gacmahoodaa lagu riday oo gacantoodii bay qaniineen saasoo kale weyan waa nadaamoodeenoo way ka shallaayeen weyan cali bay marka qabteen wa cali bay waxay weydiiyeen can rasuuli sal alla alay wasalam dhallinyaradii ku hareeraysnayd inay nabiga disho darteedna guriga ugu hareeraysnayd baa cali qabteen waxayna weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam fa markaasuu cali wuxuu yidhi laa cilma lii bihi wax ogaansha waxaan ka ogahay lama arka buu yidhi xaalkiisa warka maayo meeluu jiraba ma aqaano fadarabuuhu cali bay garaaceen wasaxabuuhu wayna jiideen ila alkacbati kacbadiibay u jiideen baytmasjid alxaraam ay la aadeen waxabasuuhu halkaasay ku xabiseen cali saacatan in muddaabay ku xabiseen xoogaabay ku xabiseen halkaas walaakiinse xabsigii cali ay xabiseen waxa waaye biduuni jadwa wax faa'iidaahoy ka gaareen lama arka cali mar walba wuxuu taagan yahay laa cilma lii bihi buu taagan yahay wax aan ka ogahay lama arko waxba kama aynan helino wax kabaara iyo faa'iide ay ka heleen lama arko wey uma jaauu markii gurigii nabiga ay ka waayeeno calina ousan wax akhbaara ayan ka helin bay waxay is yidhahdeen amow gurigii abubakar jiraa maadaama saaxiibkii ou ahaa uma jaauu markaas waxay yimaadeen ilaa beyti abi bakrin abubakr sidiiq gurigiisii bay tageen wasa'aluuhu waxay weydiiyeen ibnatahu gabadhiisii asmaaa asma ahayd bay waxay weydiiyeen canhu ee can rasuuli lahi sal alay wasalam nabigay weydiiyeen xaalkiisii faqaalat markaase waxay tihi laa adri aniga ma ogi bay tihi wax wara kama hayo falatamahaa waxaa dharbaaxay yacni gabadhay asmaa binta abi bakrin alkhabiiu kii xumaa oo abujahlin abujahal ahaa ayaa gabadhii dharbaaxay latmatan dharbaaxyo oo taraxa minhaa oo xaggeeda ka tuuray qoradaha dhagaheedii dhagadhegihii u xirnaa uu ka tuuray dhurbaxyadii gabadhaa ku dhacday dhegteedii ay la dhacdo ayuu ku sameeyey weyaan dharbaaxyadaasuu ku dhuftay ilaa dhegteedii u xirnay dahabkii dhegta ugu xirnaa qoradka waa yani dahabkii dhagaha ku xirnaa wey marka dhegtaas wixii ku xirnaayo dahaba ilaa ay faniinto ayuu dhurbaxyo aad ah ku dhuftay gabadhaasi wey uma arsaluu mushrikiintii waxay direen adalaba raadin ayay min kulli jihatin jiha kasta kulligii ayay waxay u direen dad oo yidhaahdeen ilaa wa ilaa waa in jiha kasta kulligeed laga baaro moxamed iyo abubakar in la raadiyo weeyaan marka intaa kuma simanine talabka markay direen haddana yani waxay dul dhigeen wax la yidhaahda mukaafa'a ah, oy leeyihiin wajacaluu waay waxay yeeleen mi'ata naaqatin boqol halaad oo geela ayay yani dushooda saareen calaa kulli waaxidin mid kasta kulligii oo minhumaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar radi allahu canhu ka midihi inuu mid walbaba uu leeyahay boqol halaad uu qaadanayo liman yatii qofkii la yimaado bihimaa nabiga iyo qofkii la yimaado xayayni ayagoo kuwa nool ah aw mayitayni ama kuwa dhintay ah ninkii keeno labadaas nin ama ayaga nolol ku keeno ama dhimasho ku keena oo soo helo waxaan siinaynaa calaa qof boqol halaadoo geela baan ka siinaynaa bay yidhahdeen yani waxa weeyaan arrintaasay duldhigeen waa mukaafa'a yani abaalmarin qofka saa u sameeyo lagu soo yani lagu abaalmariyo ayaan maaragtay ay u sameeyeen hadda carabtii mushrikiinta ahayd oo weliba geela aada u jeclayd carabta aaday geela u jeclaayeen xoolaha ugu qaalisan weeye geeli boqol halaad nin loo sheegay oo aan xoolo lahayn waxa waaye nin walbaba see ku heli doonta see ku heshaa ayay taagantahay marka waa in raadin adag la raadiye sidii labadooda lagu heli lahaa weya yani xadiidkaasna imaam albukhaari baa isagana warinaya fii saxiixii kusoo saaray weya waqad wasaluu fi alabi raadintii ay raadinayeen nebiga iyo abubakar ayay waxay gaareen say u baarayeen ilaa baabi alkhaari godkii iridiisii ayay gaareen godkii iridiisii ayayba tageen godkii khaaru thawra nabigii abubakar ku jireen albaabkiisii iridiisiibayba istaageen bxayu meel low tacطaca axaduhum ra'sahu midkood hadduu madaxiisa foorariyo oo hoos u dhigaahi wa nadara ilaa qadamayhi labadiisa lugoodna uu eegi lahaa la ra'aahumaa nabiga abubakar buu arki lahaa yacni waa u dhowaadeen agtiisay tageen godkiibay kor istaageen haddii midkood uu hoos eegi lahaa labadoodaba nebiga abubakar buu u arki lahaa weeyaan xata ishtadda ilaa uu darnaado xusnu abi bakrin radia allaahu canhu abubakar murugtiisii ay darnaato abubakar ma aha naftiisa uma naxay maaha wuxuu ka murugoonaya naftiise wuxuu ka murugoonaya nabiyulaahi maxamed naftiisa salawaatu llahi wasalaamu caleyh xata ishtadda ilaa uu ka darnaado xusnu abi bakrin abubakar murugtiisii radia allaahu canhu ilaahay ka raadli noqde eh calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiyulaahi maxamed oo u murugoonayo mushrikiinta maanta hadday helaan inay nebiga dilaan markaasuu faqaala nabigu wuxuu ku yidhi yani abubakar baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow haddii ayna ark hadday lugahooda hoostooda midkood eegi lahaa waana arki lahay yani riwaayada imaam lbukhaari oo warinaya xadiidu anas wuxuu leeyahay abubakr sidiiqa wuxuu yidhi kuntu maca nabiyi sal llahu alayh ali wasalama fi lgaari nebigaan godka kula jiray farafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday faidaa ana biaqdaami lqawmi markaan madaxa kor u qaadayba lugihii nimanka mushrikiintii lugahoodii ayaanan arkay buu markaan arkay baan waxaan idhi yaa nebiy allah nebigii allow low anna bacdahum ta'ta'a basarahu ra'aana yacni midkood haddii uu araggiisa hoos u soo dhigi lahaa oo madaxiisa uu soo laabi lahaa waana arki lahaa markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iqabtay buu yidhi qaala uskut ya abaa bakrin abubakarow aamus buu yidhi waxaa sheegaysa waa maxay itnaani allahu aaliuhuma laba qofood oo rabbigii uu saddex ku yahay miyaa gaal arintiisa aad uga murugoonaysaa buu yidhi iqada ilaahay nabiylahi maxamed uu ku lahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh ayay tilmaamaysaa riwaayo kale marka lafdi kaleeto oo xadiidkaas ka mid ihi buu shiikhu marka tan noo dhigay fa qaala marka nebiga wuxuu yidhi markuu abubakr yidhi wayna arki lahaayeen maa dannuka malahaadu muxuu yahay yaa abaa bakrin abubakarow bihnayni labo maxaad u malaynaysaa labo qofood oo allaahu allana taaliuhuma kooda saddexaad uu yahay allah ayaa la jiro bilcawni wاlnasri watayiidi buu kula jira wlxifdi yani ilaalin ilaahay oo ilaaliyo buu kula jira laa taxsan ha murugoonin maxaa yeelay ina allaha allah macanaa annaga la jirkeenna ah rabbi baa nala jira oo na ilaalinayo na xifdinaye waxba ha ka murugoonin abubakarow nabiga waa aayadda fii suurati tawba ku jirto rabbi uga waramayo ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana aayaddaas weeyaan allah uu ku ishaariyo haddaadan idinka u gargaarin nabiyullaahi maxamed ilaahay baa hore ugu gargaaray baa laleeyahay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim faqad nasarahu llah ilaahay hore ugu gargaaray goormo ilaahay u gargaaray id ahrajahu ladiina kafaruu markay gaalada maka ka soo saareen aniya tnayn laba midkoodii labaad isagoo ah isagii abubakar keliya ay yihiin id humaa fi lgaari markay godka ku jireen buu ilaahay u gargaaray id waqti buu ilaahay u gargaaray yaquulu lisaaxibihi nabiga uu saaxibkiisa abubakar uu ku yidhi laa taxzan ina allaha macana ha murugoon abubakarow allah baa nala jiro bilcawni waalta'yiidi waalnasri buu nagula jiraaye ha murugoonna uu fi ariiqi ila lmadiina marka xadiikaas imaamu bukhaari baana fii saxiixi ku warinaayo waayruhuba ariiqii marka madiina ayuu ka hadlay fi ariiqi ila lmadiina wadadii marka ay madiine u aadayeen yuu shiikha noo sheegayaa fii leylati lithnayni habeenkii isniinta ahaa oo ahayd guratu rabiici lwali bisha rabiicu lwal la yidhaahdo bilowgeedana ay ahayd qurada waa kawdi baa loo jeeda kawdi ay ahayd weliba waxa weeye sanata aluula min alhijra sanadii koobaadoo hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa sanadkii afariyo tobnaad markii nebinimada nebiga laga soo bilaabo yani ahaa oo marka ila hijraday bilaabanayso sanadka koobaade yaa jaaa waxaa yimid addaliilu ninkii hoggaanka ahaayo dhulka tusayay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo safrinaya daliilka u ahaa oo ahaa cabdulaahi bnu urayqitin allayhiyu ninka cabdulaahi bnu urayqit la yidhaahda baa yimid oo reer bani layth ah ayaa nebiga iyo abubakar u yimid wuxuuna la yimid biraaxilatayni labadii halaad oo geelabou la yimid weeyaan alraaxila raaxilada asra min alibili baa la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa alraaxila markaa aragtid waa asaalixu lilasfaari walaxmaali baa la yidhahdaa ratiga ama hasha usuu bato in maaragtay safar ay gasho lagu safro ama wax la saarto oo wax lagu rartaa baa la yidhahda waa daabadaa la rarto weeyaan marka labadii daabad buu la yimid cabdulahi bni urayqid weeyaan ilaa jabali thawrin buurt buurtii jabal thawr ayagoo nebigii abubakar ay godka ku jiraan ayuu la yimid xasba almawcidi siday ballantu ahayd ballantiibuu ku yimid ninkii ayaguna waa u aamineen ballanna wayna kareysteen awrtoodana waa ay u dhiibeen geelaasbay u dhiibeen geelaasay u dhiibeenay ku aamineen waktigii laftiisii ay ku ballameen bacda alaaa layaalin ayay meesha oo ugu yimid weeyaan fairtaxala rasuulu llahi sal alla alay wasalam wa abu bakrin markii uu labadii u keenay ayuu fartaxala rartay rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alle iyo abu way rarteen wa saxibahumaa waxaa raacay oo la saaxiibo safarta la raacay caamir ibnu fuhayra oo mawla abi bakrin ahaa camr ibnu fuhayrna waa la hijrooday raacay weyaan wasalaka bihimaa marka ninkan la yidhi cabdullaahi bn urayqid saan soo sheegnay waa nin maahir fi ariiq ah waa khiriij baa la yidhahdaa jidadka u kala yaqaana wadooyinka iyo sida loo maro wadooyinka ammaankale nin aad u garanaya markiiba wuxuu la aaday dhankaa iyo yamanu la aaday halkaasuu la aaday nabigii iyo abubakar iyo cabdullahi bn maaragtay camr ibnu fuhayra markaasuu halkaa kala baxay haddana xeebta badda cas jiddo iyo dhulkaas ayuu la aaday iyo yambuc iyo dhulkaas maaragtay ayuu dhulka halkaasuu la aado mariyey xeebtuu haddana la sii aaday tiibuu marka shiikhu noo sheegi weeyaan markii uu rartay oo ninkaasna uu la saaxiibay wasalaka bihimaa nebiga iyo abuubakar wuxuu la qaaday cabdullaahi bni urayqid addaliilu kii wax tusayey oo hoggaanka u ahaa fi itijaahi aljanuubi koonfurta jihadeedoo la aaday naxwa alyamani yaman jihadeeda ayuu la sii aaday weya xataa ubcida ilaa uu la fogaaday oo safartii uu kusii dheeraado dhanka yaman aad u aaday oo meel dhowba meel aysa mushrikiintu malaynayn uu la aaday weya uma tajaha markaa kabacdi januub kasoo ugu socday koonfuroo u socday ayuu u jihaysta u leexday ila algarbi galbeedka xaggiisa u leexday naxwi saaxili xeerteedii jihadeeda buu la aaday wey oo qarbiga galbeedka ah ayuu marka haddana u leexday wey uma tajaha markuu halkaas iyo qarbigii galbeedka u aaday ilaa madiina shimaalka jirtaa iyo waqooyi jirtaaye haddana markaa kabacdi cabaar uu socday ayuu wuxuu usoo leexday haddana ila shimaali waqooyiga xaggiisa ula leexday calaa maqrabatin min asaaxili meel aanan u dhow saaxilkii xeebtii meel u dhow oo weliba maray waa xeebta dhexdeeda isagoo waqooyi u socdo iyo haddana xagga xeerka la maray weyaan wasalaka wuxuu qaaday ou maray ninka cabdullaahi bni urayqid la yidhaahdo ariiqan wado oo laa yaslukuhu nnaasu dadku ayan marin ilaa naadiran si dhif a ah mooye qaliil inay ku maraan mooye dadku ayan waddo lamaraba aan ahayn ayuu nebiga abubakar la maray waa nin aad iyo aad maahir u ah wey maarata aad dhulka u yaqaano wey wawaasaluu sayra socodkiibay isdaba geliyeen aad bay u socdeen maalintaasay socdeen habeenkeedii bay socdeen maalinkii dambe duhurkii markii la gaaray ayay markaasi ay degayaan wey wawaasaluu sayra tilka leyla habeenkaasoo dhan bay socdeen ilaa habeennimow maaragtay ayuu u yimid oo meesha ka rartay oo ka baxay habeennimow ka baxay baan ujeedaa habeennimadiibuu baxay maalinkii bartamaheedii markii la gaaray oo dhulkii u xasilay ayuu markaa kabacdi dejiyey weeyaan wawaasaluu way israacraacyeeno way isdabageliyeen way xiriiriyeen asayra socodkii ma aynan kala goyn tilka leylata habeenkaasoo dhan bay socdeen uma nahaara maalinkiina waa ay socdeen ilaa nisfihi ilaa duhurkii laga gaaro bartamaha maalintii laga gaaro ayay socdeen xataa khala ariiqu ilaa waddadu ay cidlowday oo wax la maraayo la waayey cidna aysan soconin ayay marka buur weyn arkeen buurtaasoo marka meel har leh xoogaa la haraysan karo qoraxda lagaga dugaadi karo ayay heleen tii bay marka meeshaasi ku degeen faistaraaxa nabiyu sal allahu calayh wasalam nabiga meeshaasuu seexday oo xoogaa ku raaxaystay istiraaxada hadda waxaa loo jeeda bimacnaa naama wey waa uu seexday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna seexday taxta dilli sakhratin dhagaxaas oo buurtaas hooskeeda hoosteeda buu seexday harkeedii buu seexday weeyaan wastakshafa abuu bakrin ma seexanin nebigu waa seexday laakiin abubakar wuxuu baaray markiiba uu sameeyey yani ardada dhulkuu soo wareegay ama waxun cadowa meeluu ka soo dhow yihiin waxbuu baarbaaray oo istigshaaf sameeyey uu raadiyey maa xawlahu nabiga gaariyaalkiisa wixii ahaayoo dhan ayuu wareegay ama un cadow meesha ka dhow yahay darteed ayuu abubakar soo baarbaaray wey markaasaa wajaha raacin nin xoolo ilaaliyo oo ari xoolo la joogo ayaa yimid fastaxlaba abubakr wuxuu ka dalbay minhu ay min araaci kii ariga ilaalinaya xoolaha la joogay ayaa abubakrin abubakr wuxuu ka dalbay caano inuu u liso istaxlaba caano inuu u liso buu ka dalbay minhu ninkii raaciga ahaa yaa abubakrin baa ka dalbay abubakar wuxuu yidhi maadaama aad xoolo la joogto xoolaha caano naga sii noo lis buu yidhi caanihiibuu u lisoo siiyey falama istayqada nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga markuu buu saqaahu abu bakr caanihii waraabiyey uu siiyey caanihii buu siiyey caanihii buu cabsiiyey xataa radiya ilaa nabiga uu ka raadi noqdo oo ka dharga caanihii uu cabo uma irtaxaluu markaas haddana meeshii ka rarteen isla markiiba xoogaa yaruu seexday caanahaas abubakar u keenay waa cabiyey markuu cabayba horay bay ka istaageenoo waa ay rarteen weeyaan wa fi lyowmi athaani maalintii labaad hadda maalin dhan bay soo socdeen xalayoo kaley soo baxeen xalo dhan way socdeen maantao dhanna way socdeen maalinkii labaad marka ayay mara waxay mareen bikhaymatay ummi macbadin gabar ummi macbad la yidhaahdo macbad hooyadii laba teendho ama laba guri oo laba khaymadood oo meel ay ku lahayd ayay nebigii abubakar soo mareen iyadoo cabdullaahi bni urayqid oo wada weeyaan umma macbad marka waa min qabiilati khusaac ay ka mid tahay khusaacaday ka mid tahay ismigeedana waaa magaceedana waxaa la yidhaahdaa caatikatu bintu khaalida la laakiin kunyadeeda umu macbad la yidhaahdaa waxay ahayd meesha ay umu macbad ay deganayd bilmushallal meesha mushallal la oo ah fii naaxiyati qudaydin gobolka waadiga qudayd la yidhaahdo yani jihadiisa ah ayay deganayd calaa bucdi naxwin miatin waalaaiina min maka yacni waxay u jirtay maka calaa bucdin fogaansho ay maka ka soo fogeyd yacni boqol iyo soddon kilomitr markii maka laga soo xisaabiyo meel u jirta ayay umamacbad deganayd oo labadaa qol ugu yaalleen gabadhaas meesha ay deganayd bay soo mareen wey boqol iyo eh, maarata soddon kilomitr ay maka kasoo fogaadeen nebiga iyo maarata abubakar iyo raggii la socday markay meesha yimaadeen fa gabadhii uma macbad bay nebiga iyo dadkii la socday waxay weydiiyeen hal cindahaa shay wax raashina ilaa dad musaafira wey xoolan waxna ma wataane hal cindahaa shay waxun agteeda ma yahay wax la cunaahay agteeda ma yahay bay weydiiyeen factadarat can ilqira waxay ka cudur daaratay gabadhii can ilqiraa martisoorkii waxaan haya ma lahayta meesha cidladaan fadhiya xoolana ma haysto wa ahbarat waxay sheegtay ana shaaa arigii caazibun mid fogaaday inuu yahay daaqii uu ku fogaaday arigeediina inuu ninkeedii la fogaadayo meel fog uu jiraysan arina u dhoweyn ay baciidat lmarca waalkalay daaqii ay daaqayeen iyo daaqsigii daaqsanayeen inuu fog yahay meel fog uu arigii ka jiro ayay sheegtay weeyaan marka way ka cudur daartay waxaa idin siiyana gurigii ma yaalla tiri markaasu wuxuu shiikhuu leeyahay wa kaanat fii jaanibi alkhaymati khaymadii qolkii ay gabadhan uma macbad ee iska lahayd labadii khayma mid kamidii dhinaceedabaa waxaa ahaa oo fadhiyey shaton riba meeshaas dhinaceeda joogto oo khallafahaa uu reebay aljuhdu mashaqadii iyo dhibkii weydnimo iyo iyo maaragtay wax lamida ay ka reebtay can qatiici alghanami kooxdii ariga ahayd la raaci weyday ada weydnimo ay caato tahay la raaci weyday marka wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah wa kaanat waxay ahayd waxaa ahaa fii jaanibi alkhaymati qolkii oo uma macbad ay lahayd dhinaciisa bashaatun ri baa ahayd ridaasoo khallafahaa uu ka reebay aljuhdu dhibaatadii oo weydnimadii iyo caatadii can qatiici alghanami xoogaagii ariga ahaayee soofay yani maaragtay ka hartay ayaa meesha joogto ri arigii raaci weyday weydnimo darteed la raaci weyday dhib haysto ku hartay walam takun mana aynan ahayn fiihaa yani ridaa dhexdeeda shaatadaasi dhexdeeda kuma sugnayn qatratun min labani dhibic caanaana weligeed lagama cadi jirin eber bayba ahayd ayadaaba basteed oo waxba aan lahayn yani caddadeeda waxba caanaa kuma jiraan wey fasta'dana rasuulu llahi sal alla alay wasalam uma macbad buu nabiga idan weydiistay liyaxlubahaa ridaas weyda inuu listo ayuu yidhi ii idan aan ridaa liste marka yani way la yaabtay maogtahay ridaan eberka xoolo ka heli maysida caanaba ka heli maysida saa iiga idnanaysaabay tiri haddaa ka helayso waa ku kaasay tiri raadso falamaa xalabaha nabiga markuu u tegey waa lisayba nabiga calayhi salaatu wasalaam caana ilaahay ka keena falamaa xalabaha markii ou listay nabiga calayhi salaatu wasalaam ridii darat bilamani caanabayba maarata darartay oo caanaysoo caano badan baa ilaahay ka keena subxana wa tacaala xata imtala'a ilaa uu buuxsamo minhu yani caanihi xaggoodii inaaun weel oo kabiirun weyn oo ka buuxsamo weel weyn ilaa uu ka buuxsamo caanihii ridaa caatada laga lisay weelkaasoo yaxmiluhu ou qaadayo alrahtu jamaacadii iyo kooxdii bimashaqatin dhib ay ku qaadi karaan weel rahdiga waxaa la yidhahdaa waa aljamaacatu min alaatin ilaa cashara la yidhahdaa ama waxaa la yidhahda maa duuna alcashara ka yar aa marka dad toban ah inay weelkaasi qaadaan hadday qaadaan dhib ay ku qaadayaan ilaa uu ka buuxsamo ridii weyda ahayd yaa caanahaas ilaahay ka keenay subxaana wa tacaala weya fasaqaahu nebiga markuu caanihii lisay oo weelkaa weyn uu buuxsamay fasaqaahu nebigu wuxuu waraabiyey umma macbadin umma macbad maadaama ayada ridii iska lahayd ayaduu ku bilaabay markii hore oo caanaheedii waraabiyey ay ka cabtay xataa rawyat ilaa ay ka cukanaato oo ay ka dheragto uma saqaha wuxuu waraabiyey oo nebigu u waraabiyey haddana asxaabahu raggii la socday ayuu waraabiyey xataa rawow ilaa ay ka dhargaan ay ka cukanaadaan ayagana uma markaa kabacdi buu shariiba nabiga cabay calayhi salaatu wasalaam markuu ay gabadhii siiyey dadkii kale martida ah dayfka ahaayee la socday musaafirkii uu siiyey dabadeed buu nabiguna cabay salawaatu llahi wasalaamu caleyh uma xalaba markii caanihii ay intaa cabeen uma xalaba yani maaragtay eh, weelkii dhexdiisii buu ridii ku lisay aaniyan mar labaad mar labaadu haddana weelkiis lisay xata imtalaa alinaau ilaa weelka uu ka buuxsamo ayuu mar labaad haddana lisay weyan waa ilaahay barake uu barakaynaye waa iska shay mucjiza maahane xoolahan wax laga lisi lahaa rida noocaasoo kaleaha ma jirin weyan markuu u lisay wa tarakahu nabigu wuu ka tegey cindahaa umu macbad agteeda ayuu weelkiiyo buuxaba uga tegey caano uu ka buuxo ayuu uga tegey wartaxaluu nebigii iyo raggii la socdayna waa ay rarteenoo sabay safarkoodii bay sii wateen waana tageen wey wa jaaa zawjuha uma macbad ninkeedii oo abu macbad ah ayaa yimid wa waxaa yimid zawjuhaa yani e, uma macbad ninkeedii ayaa yimid fatacajaba markuu caanihii arkay gurigaanoo eberow ka tegay saakin fatacajaba wuu yaabay xiina ra'a labana caanihii markii ou arkay ayuu la cajabay oo la yaabay wasa'alahaa umu macbad buu wuxuu weydiiyey canhu e can caanahan sababtooda ay ku yimaadeen maxay yihiin buu weydiiyey fa ahbarathu lkhabara umu macbad markaase waxay u sheegtay alkhabara warkiibay u sheegtay wixii ay la soo kulantay ayay u warantay wa wasafat nabiya sala allahu calayh nabigana waa ay tilmaamtay min mafriqihi ilaa qadamihi wa min kalaamihi ilaa adwaarihi wasfan daqiiqan jidda nabiga ayay tilmaam daqiiqa ka bixisay way tilmaamtay wa wasafat nabiya umu macbad nabigay tilmaamtay sal allahu alayh ali wasalam min mafriqihi mafriq waxaa la yidhaha mafriq ras madaxa meesha timihiisa sheexada la yidhahda dhinacani dhinaca loo kala baro halkaa madaxiisa laga soo bilaabo kala barkiisii ilaa qadamihii lugtiisa laga tago lugihiisa laga gaaro ayay tilmaamtay nin sidaa dhirirkiisu yahay midabkiisu sidaa yahay tilmaam maarata waxay ka bixisay aada u caja badan wa min kalaamihi hadalkiisabay tilmaamtay ilaa atwaarihi xaaladihiisii oo dhan ayay tilmaamtay wasfan tilmaam oo daqiiqan aad daqiiq u ah ayay tilmaamtay jiddan yani aad daqiiq u ah weeyaan ayay tilmaamtay wey wasfi oo aad iyo aad tilmaam ay ku fogaatay ayay tilmaamtay wey faqaala abuu macbad ninkeedii abuu macbad ahaaba markay tilmaamtaas siisaybu wuxuu yidhi haada wallaahi ninkani ilaahay baan ku dhaartay midkaad ka sheekaynayso saaxibu qurayshi quraysh saaxibkeedi wey ila nabigu warkiisii meel walba waa gaaray waa saaxibu quraysh wey laqad hamamtu waxaan ku hamiyey oon doonay an asxabahu inaan la saaxiibo ayaan doonay wala afcalanna waana samayn oo samayni in wajadtu ilaa dalika sabiila haddaan waddo aan ku gaaro oon maxamed ku helo aan aan waan samaynaya inaan la oo aan islaamo diinkiisi qaato hadalkaasuu yiri weyaan marka mucjizadaas ayuu maarata ariiqa kula soo kulmay weyaan wa fi lyomi athalii maalinkii saddexaad halkan marka wuxuu kaga warramayaa markii uu ka baxay uma macbad meesheedii uu ka tegey ayaa waxaa yani haatif ljinni nin la yidhi jinniga kuwiisa qarsoon oo haatif ka la yidhaahdo yaa maka tegey markaasuu maka meesheedii hoose qayle iyo gabay intuu ka bilaabay ilaa meesheeda sare ee reemakoo dhan wada maqlayaan gabay oo af carabi uu ku gabyayo ayay dhegaysteen markaasay raadiyeen qofka gabyayo markaasay soo waayeen hadallada marka wuxuu leeyahay waxbaa idin dhaafay buu le khayr baa idin dhaafay tilmaamna wuu bixinaa nebiga meeshuu marayay inuu meesha uma macbad la yidhaahda dhulkeedii ay deganayd waa la yaqiinay inuu halkaasi ou tegey tilmaam noocaasuu bixinaya weya marka wa fi lywmi haalii maalintii saddexaad oo safarka ay ku jireen samica waxay maqleen ahlu makkata ahlu makaa waxay maqleen maka dadkeedii sawtan dhawaaq bay maqleen dhawaqaasoo bada'a ka soo bilowday min asfaliha min asfali makka maka meesheedii hoose wa mara dhawaqaasoo maray saa u socday xataa kharaja ilaa dhawaqii uu ka baxo min aclaaha maka meesheeda sare uu ka baxo dhawaq sidaas u maray hoos intuu kasoo bilaabo ilaa korkeediisaa u gudbay ayay maqleen wa tabicuuhu markaasay raaceen dhawaqiibay qayladii iyo maarata bay daba galeen falam yaruu shaksahu ma aysan arkin daatadiisii ma aysan waxba ma aynan arag wey dhawaq unbay maqlayeeni qofkii shaksigiisii humaagtiisii midna ma aynan arag daatadiisii weyaan marka waxaa la yidhaahdaa wahaatifu ljinni wey jinniga mid kamid ahoo maarata qaylinaya weyaan yaquulu ninkaas wuxuu leeyahay oo jinniga ihi wuxuu leeyahay jaza allaahu rabu nnaasi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xallaa khaymatay ummi macbadi humaa nazla bilbiri wartaxalaa bihi waaflaxa man amsaa rafiiqa muxammadi fayaa laqusayin maa zawa allaahu cankumu bihi min facaalin laa tujaara wasu'dadii saluu ukhtakum can shaatiha wa inaa'iha fainakumuu in tas'alu shaata tashhadi gabay aad u badan ayuu tiriyey wey wuxuu leeyahay ninkaa jinnigaa hadlayo jaza allaahu ilaahay ha abaal mariyo allihii rabbu nnaasi dadka rabbigiisii ahaa khayra jazaa'ihi abaalmarintiisa wanaagsan ilaahay ha ku abaalmariyo rafiiqayni laba saaxiibo ah oo xallaa degay khaymatey ummi macbadin gabadha ummi macbad la yidhaahdo labadeedii qol degay waa nebigii abuubakar buu ku jeedaa labadaas ilaahay ha abaal mariyo yani khayra jazaiha ku abaalmariya ilaahay subxaana wa tacaala humaa labadaas rafiiq oo abubakar iyo maaragtay nabiyullaahi moxamed iyo abubakar ihi nazalaa way degeen bilbiri samafal bay la degeen iyo wanaag wartaxalaa wayna rarteenoo uma macbad meesheedii bay ka rarteen bilbiri khayr iyo wanaag iyo samafal bay la rarteen la tageen wa aflaxa waxaa guulaystay oo liibaanay man amsaa qofkii ahaado rafiiqa muxamadin nabi maxamed ka la rafiiqay oo saaxiibka la noqday kaas ayaa guulaystay oo abubakar buu ku jeedaa weya fa la qusayin reer qusayow qurayshuu la hadlaya maa maa zawa muxuu rabbi idinka laabay oo idinka ceshtay cankum idinka oo idinka laabay bihi maagaba oo min facaalin yacni falal wanaagsan ah wax wanaagsan oo rabbigiin idinka laabay ficaahaasoo afcaashaasoo laa tujaaraa aan loo dhigmin oo wax u dhigmaaha aynan jirin iyo wasudadin madaxtinimo muxuu ilaahay idinka laabay wey marka nebi maxamed iska cayriseen oo aad inaad dishaan ku tala gasheen muxuu ilaahay khayr idin dhaafiye madaxtinimo aan weligeed cid gaartaahi jirin baa idin dhaaftay buu leeyahy wanaag badan baad weydeen weeyaan liyahni ha bogaadiyo bani kacbin ree bani kacab makaanu fataatihim gabadhooda oo umu macbad ah makaankeedii meeshay deganayd ha bogaadiyo wa maqcaduhaa makaankeedii meesha fadhigeedu ou ahaana yacni lilmu'miniina dadkii mu'miniinta ahaaba wuxuu u noqday bimarsidii meel cimilgal ahoo ay cadowga kaga dhuuntaan buu u noqday buu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi haddaad rabtaan moxamed buu leeyahay saluu ukhtakum walaashiin oo umu macbada weydiiya canshaatihaa rideedii ka soo weydiiya xaalkeedii ebaraho caato weyd ahaydbo ilaahay barakeeyo caano ka keenay wa inaaihaa weelkeediina bal weydiiya buu yidhi fainakum idinka in tas'alu shaata ridii haddii aad weydiisaan tashhadi ayadaa idiin markhaati kacayso nabiyullaahi moxamed nebinimadiisa ayadaaba idinkaga markhaati kici hadalkaasuu ku yidhi yacni waa nin maaragtay guubaadinaya guubaabo ku samaynayo maxaa khayr idin dhaafay markaa nebi maxamed khayr iyo madaxtinimo aad heli lahaydeen baad sheegteen buu leeya ree qusay haddii aad tihiin weyan marka qisadan oo umu macbad a soo saaro bayhaqi oo kale wuu warinayaa yani xaakim oo kale ayaa soo saaray yani maxaa la yidhaha ibnu shaahiin ibnu mandah aimadaas oo dhan way soo wada saareen tabarani waa soo saaray laakiin sanadkeedu waa daciifa la oo ah daciifa ayaa sanadkaasi ku jira marka qisada waa qisa daciifa bay dhahaan weyan uma lamaa jaawazaa uma markaa kabacdi lamaa jaawazaa nabiga iyo abubakar markii ay gudbeen qudaydan meeshii umu macbad waadigii ay deganayd oo qudayd ahaa markii ay gudbeen oy ka tageen oo madiine xaggeeda aadeen baa tabicahumaa waxaa raacay oo soo dabagalay suraaqatu bnu maalikin ninka la yidhaha suraaqat ibnu maalik ayaa soo dabagalay suraaqatu bnu malikin almudlajiyu ninka yani maaragtay suraaqo magaciise la yidhahdo ina maalik ahaa oo awowgiina jucshum la yidhaahdo oo reer mudlaji ka mid ah qabiilkaasi ka mid aha ayaa dabagalay marka ninkaas suraaqat bnu malik waxaa la yidhaahdaa nin baa usoo sheegay isagoo meelaha ka agdhow ma macbad agteeda meelahay deganaayeen nin baa marka wuxuu arkay nebiga iyo dhowr nin oo isla socota buu arkay markaasuuna quraysh dee wixii ay nebiga dul dhigtay oo xoolihiina caraboo dhan waa maqashay waa la gaarsiiyey meel walba laba boqoloo halaad inay qofka uu helayo na waa loo sheegay marka ninbaa wuxuu yidhi warniyo waxaan wax aad moodo maxamed iyo raggiisii oo dhowr nina oo meel halkaasa marayaan arkay buu ugu yiruu yidhi waxaa dhahay suraaqa ayaa lagu yidhi hadalka markaasuu war naga aamus waa nimankii reer hebel ahaayo maaragtay rabay oo xoolo xoolo ka dhumi raadsanayeen waxaa sheegaysa wax kama jiraan wuxuu rabaa ninka intu afjigo inuu asaga keligii baxo oo hadhowda labada boqoloo halaad uu soo helo yuu rabaa uu ka cisto weya waxaa sheegaysa wax ka jira male naga tag buu yidhi marka faraskiisa ku diyaarsaday markii warka loo sheegay markaasuu nabigii dabagalay isagoo yani wuxuuna soo qaataa la yidhaha bahalkan islaamta la yidhaahdo siduu sheekh inoo keeni doono oo ay mushrikiinta sharta iyo khayrka ay ugu qoratuuran jireen kaasna waa uu soo qaatay weya marka ninkaasaa dabagalay calaa farasin lahu faras oo wata asagoo dul saaran buu dabagalay nabigii iyo abubakar yuu dabagelaya muxuu u dabagalay amacan liajli amacin rajo ou ka qaba iyo damac fii jaaisati qurayshin quraysh jaa abaalmarintii iyo abaalgudkii quraysh laga heli lahaa asagoo damac ka qabo ayuu nabigii iyo abubakar sidaa u dabagalay wy falamaa dana markuu dhowaaday minhum nabigii iyo raggii la socday oo u dhowaaday baa caharat bihi waxaa la kuftay farasuhu faraskiisibaa taranturootay oo kuftay weeyaan xataa khara canha ilaa uu ka dhaco faraskiibuu ka faniinay waa dhacay uma qaama yani markii ma una ka joogsanine wuu istaagay markaasuu wastaqsama bilslaami qoryihiisii ayuu ku qoriritay istiqsaamka waxaa la yidhaahdaa yani alabu lqasmi alladii qusima lahu yani qofka ilaahay wuxuu u qadaray oo hore loogu qadaray inuu ogaada buu rabaa in waxaan uu helaya inuusan helayn marka carabta waxay samayn jireen qoryo bay soo qaadi jireen oo qaarna uu ku qoran yahay ifcal kada iyo laa tafcal yacni maaragtay uu ku qoran yahay samee waxaas iyo ha samaynin bay ku qoran jireen ama waxay ku qorayaan khayrun iyo washarun bay ku kala qoraan marka markuu arin rabo inuu sameeyo waxbuu doonaya inuu ku dhaqaaqo inuu guur buu rabaa safar buu rabaa tijaaruu rabaa markuu wax doonayo buu qoryahaas intuu waal ku dhex rido ayuu intuu isku qaso buu hal qori soo bixinaya hadday usoo baxdo ifcal wixii waa ku dhaqaaqaya hadday laa tafcal usoo baxdana ha samaynin ma samaynayo waa ka haraya saasay samayn jiren marka wuxuu leeyahay uma qaama wuu istaagay wastaqsama wuxuu ku maaragtay qayb dalbaday qaybtiisii nasiibkiisii wuxuu ku dalbaday bilaslaami qoryihii qoryo uu tuuranayay ayuu ku yani ku diis nasiibkiisii ku dalbay yaduruhum amla ma dhibayaa maxamed iyo maaragtay dadkiisa nin qaban karoo ka adkaan kara miya mise ma aha ayuu u qori ritay weeyaan fa kharaja marka waxaa usoo baxay alladii yakrahu kii uu necbaa oo ah laa taduruhu ma dhibaysid kii ahayd waxba uma dhibi kartid kiibaa marka inuu yani carabta markii qorigaasoo kale usoo baxo oo laa tafcal ah ama laa taduru ah markuu usoo baxo waa iska dayn jiray waxa kuma dhaqaaqi jirin laakiin ninkan labadii boqoloo halaad baa weli hortiisa ka muuqato markaasuu wuxuu leeyahay walakinahu casa alslaama walakinahu ninkii suraaqa casaa wuu ku caasiyey alslaama qoryihii ow rito wixii ay sheegayeenoo waxba kama qaban karaysid mana dhibi kartid ayuu ku caasiyey usoo baxay weya warakiba markaasuu faraskiisii fuulay xataa idaa danaa markuu u dhawaaday minhum nabigii raggii la socdo u dhawaaday baxayu meel soo ugu dhawaaday yasmacu ou maqlayo qiraa'ata rasuulilahi sal alay wasalam nebiga oo qur'aanka ahrinayo ou maqlayo wa huwa nebiguna laa yaltafitu uusan dhinacyada midna fiirinaynin laa horay walaa gadaal mid oo fiirinayo dhinacyada iyo midna ma ay jirto qur-aankaasu iska akhrisanayo wa abubakrin abubakarna yakfuru ou badinayo aliltifaata milicsiga hadba dhinac u fiirinaya laanna nebiguu ilaalinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayuu ilaalinay wey dhinac walbuu eegaya marku nebiga qiraa'adiisii akhrinaya ou maqlay usoo dhowaaday baa saakhat farasihi fi lardi xataa balagat arukbatayni saakhat waxaa yani tiimbatay yani fi lardi wey yani saakhat ay haasat fi lardi qawaa'im alfaras baa loo jeeda waxaa tiimbatay oo dhumbatay yadaa farasihi faraskiisa labadiisii jeeniyood ayaa waxay galeen filardi dhulka dhexdiisay tiimbadeen wy labadiisii jeeniyood baa dhulkii galay weyan xataa balaqataa ilaa labadii jeeniyood ay gaaraan arukbatayni yani xataa balaqata arukbatayni dhumbashadii iyo dhulkii u galay ilaa jilbihiisii faraska ay soo gaaraan dhulkuilaa jilbihii ay soo gaaraan baa qarsoomay weyan wakhara canha mar labaadu ka dhacay haddana faraskii uu ka dhaca waa ka faniinay wey uma zajaraha m markii intuu haddana daabadiibu wuxuu rabaa inuu meeshii ka soo saaro zajaraha wuu zajriyeyo waa canaantay inay kacdo fanahadad markaasay hinqatay daabadii faraskii baa hinqaday falam takad ma aynan sigin faraskii tukhriju inay soo saarto yadayha labadeeda labadeeda jooniyood labada jeenyood inay soo saarto falama stawad markay ekaatay marka faraskii marka ay ekaatay qaa'imatan mid taagan ay tahay daabadii yaa saara liithri yadayhaa labadii jeeniyood agtooda yaa waxaa wuxuu ahaaday waxaa ahaaday gubaarun boor baa ahaaday boor baa ka soo kacay labadii jeeniyood oo godkii meesha ku jiray yani dhulka ku dhex jiray baa boor ka soo kacay boorka oo saaticun yani soo kor noqonaya kor u soo baxay kaasoo yani saaicun fi samaai samada usoo baxay kaasaa soo baxa wy boorkaasoo mila dukaani yani qiiqa oo kale ama qaaca oo kale lamid ihi ayaa soo baxay wey markiiba saara liiri yadayha markii ay labadii jeeniyood dhulka ay ku jiraan yaa isla markiiba labadii jeeniyood meeshay ku jireen baa boor ka soo baxay oo qiiq oo kaleeto ama qaac oo kale ihi oo samada isku shareeray wy halka aaday weya markuu intaa arkay iyo fastaqsama bilaslaami haddana qoryihiisii ayuu nasiibkii alle u qoray ayuu ku raadiyey o ku talbay fakharaja waxaa usoo baxay biladii qorigii yakrahu ou nacayayo waxba ma ka dhibi kartid ahayd ayaa haddana usoo baxay weeyaan markaasuu markuu qorigii mar labaad usoo baxou arkay wadaakhalahu rucbun cadiimun markaasaa waxaa sudaaqo waxaa galay rucbun argagax oo cadiimun weyn mar haddii mar uu ka faniinay oo faraskii kufay mar labaad jeeyihii oo dhulka gashtay mar saddexaad qaaca oo arkay laba jeer intuu qori ritay mar walbaba waxba kama qaadaysid waxba uma dhibi kartid ay usoo baxday markaas argagax galay rucbi weyna galay weeyaan wacalima markaas wuxuu ogaaday ana amra rasuulilahi sal allau alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkiisu sayadharu inuu soo muuqan doono oo guulaysan doono ayuu dareemay markaasuu fanaadaahum nabigi iyo raggii la socday buu u dhawaaqay salawaatu llahi wasalaamu calayh bilamaani buuna ugu dhawaaqay saraaqa u qaylinayo war waa idin badbaadinayaay i istaagoy saasuu leeyahy waxba idinma gaarsiina ammaan baa idin siinayaa fawaqafuu markaasi nabigii iyo raggii la socday bay istaageen xataa jaaahum ilaa uu u yimaado suraaqa faahbara annabiya sala allahu calayh wasalam suraaqa baa warramay marka faahbara suraaqa wuu warramay annabiya nabigu u warramay sala allahu calayh ali wasalam bima qararatu qurayshun quraysh waxay go'aansatay ayuu u waramay iyo wamaa yuriidu bihimaa waxa labadoodu ay la doonayaan annaasu dadka ay la doonayaan buu u sheegay lanna nebiga ragga la socdaa ma ay ogeyn inay quraysh tiri ninkii keeno maxamed iyo abubakar nolol iyo geeri midkay doontaba ha noqotee laba boqoloo halaad buu leeyahay ma aynan ogeyn nebigii iyo maarata abubakar arrintiibuu u sheegay dadkao dhan inay raadinayaan si xoolahaasi ay u helaan isagana waxa soo bixiyay arrintaas inay ahayd wa carada calayhi nebigu wuxuu usoo bandhigay oo siiyey usoo bandhigay azaada walmataac zaad buu siiyey waxay zaad ka dhigtaan buu yidhi hooyo qaata iyo waxa mataac alaab wax ku karsadaan iyo maadaama ay musaafir yihiin ayuu usoo bandhigo yidhi qaata suraaqa siinayo falam ya'hud nebiga ma qaadanin minhu suraaqa shay-an waxba kama uusan qaadan wuxuu usoo bandhigay waa ka diiday wuxuu yidhi hayso waa dhaafay wey wa talaba minhu nabiga suraaqa wuxuu ka talbay oo keliya hal shay uu ka doonay an yakfiya inuu qariyo amrahu nabiga arinkiisa iyo safarkiisa caninaasi dadka inuu ka qariyo taabis uu ka dalbay xoolahaada iska hayso buu yidhi saadkaada iyo alaabtaada hayso laakiin waxaan kaa codsanayaa warkeenna ha faafin inuu dadka ka qari oo ha noo sheegin meesha aan marayno maadaama dadkao dhanba ayna raadinayaan oo xooladoon ay yihiin ha noo sheegin markaasuu wastagtabahu wuxuu ka dalbay suraaqatu suraaqa ayaa nebiga wuxuu ka dalbay kitaaba amnin inuu u qoro qoraal yani wuxuu ka dalbay kitaab oo lagu ammaan gelinaya hadduu berri guulaysto nebi maxamed inaan la soo raadsanin oo la ammaan geliyo qoraal aisii buu yidhi maxamedow ii qor inuu guulaysanayana waa ogyahay saasuu dareensan yahay wastaktaba wuxuu ka qoraal dalbay yani nebiga waxaa ka qoraal dalbay inuu u qoro suraaqatu baa ka dalbay kitaaba amnin yani qoraal oo amni la siinayo inuu siiyo oo ammaan gelinayo fa amara nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam caamir ibnu fuhayra ninka caamir ibnu fuhayra la yidhaahdo ayuu yidhi u qor fakatabahu caamirna waa uu qoray yani kitaabkii iyo qoraalkii warqadii buu u qoray fii adiimin maqaar buu ugu qoray waagaas dee warqadahan wax lagu qortaa ma jirin maqaar iyo wax lamid ah wax lagu qoran jiray marka maqaar buu ugu qoray wey warajaca suraaqatu suraaqo marka wuu noqday oo meeshiisa gurigiisa ku laabtay markaasaa cid alle ciddii ka hor timaado oo tidhaahdo war maxamed ma aragtay wuxuu dhihi jiray anaa dhulkaa soo baaray oo soo wareegay maxamedna waa soo waaye anaa idinka kaafiye laabta buu dhihi jiray uma ogolaan jirin dadki inuu usheego wey markuu ou laabtay warajaca suraaqatu baa laabtay fa qaala markaasuu suraaqa wuxuu ku yidhi liman wajadahu dadkii ou helo oo fi alabi doonista doonayo nebi maxamed raadintiisii dad doonayahay marka ou helaay ayuu wuxuu ku oran jiray qad istabra'tu lakum alkhabara warkii anaa idiin soo ogaaday oo idiin soo baarbaaray xaqiiqadiisii qad kufiitum waa laydinka kaafiyey maa haahuna wixii halkan ahaaday shimaalkii waqooyigii o dhan waa laydinka kaafiyey buu dhihi jiray xataa arjacahum ilaa dadka uu celiyo ila nin walbaba wuxuu leey maxamed halkaa maraaya ka daba tag ee soo qabso isagaa marka wuxuu leeya cidduu arko dhulkaasba anaa soo baaray haddii wax la hela anaa heli lahaay ordahayoo laabta buu dhihi jiray ilaa uu dadka celiyo weeyaan wa fi ariiqi wadadii dhexdeedii markuu marayo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wadadii bayna maka walmadiina dhexdeeda ku sugnay safartii uu ku jiro baa laqiyahu nebiga waxaa la kulmay buraydata bnu xusaybi alslamiyu ninkaas ayaa la kulmay radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee fii sabciina raakiban isaga oo toddobaatan yani eh, oo safara socdo dad yani toddobaatana la socdo marka sida ay kutubta ibn hishaamka ay qorayaan isaga laftiisa buraydat ibn xusayn wuxuu u soo baxay dadkii mukaafaadii iyo abaalgudkii quraysh raadinayuu ahaa toddobaatan ciddiisaabuu soo watay si uu nabi maxamed usoo oo mar usoo qabsado iyo raggaas uu kusoo helo laakiin markuu nebiga u yimid iyo nebigii islaamnimadii u sharxay isla markiiba isagii todobaatankiiba islaamnimadii iyo diintii bay qaateen weeyaan durmadaybu waa ilaahay waa hanuuniye weye marka fii sabciina raakiban yani toddobaatan oo fardooleeya asagoo la socdo ayuu nebiga kula kulmay waddadii fa aslama wuu islaamay huwa burayda waman macahu iyo dadkii la jirayba way wada islaameen weeye wa salluu wayna tukadeen khalfahu nebiga gadaashiisa ay salaat alcishaai alaakhira cishihii salaadii ahaydoo dambe yani maqribkii maaha cishaa alaakhira ayay la tukadeen salaat alcishaai alaakhira cishihii dambe salaatulcishihii bay la tukadeen weeyaan walaqiyahumaa wuxuu haddana la kulmeen laqiyahumaa yani waxaa la kulmay nebigii abubakar fii baطni ri'min ri'mi waa ismu waadi ismu waadin waadi magacii weeyaan dooxadaas oo ri'mi la yidhaahda dhexdeeda caloosheeda waxaa kula kulmay azubayr ibnu alcawaam zubayr ibnu alcawaam la kulmay fii rakbin asagoo musaafiriin la socdo dad jamaaco oo min almuslimiina muslimiintii ka mida ayuu la kulmay kaanuu jamaacadaasoo dad ganacsataho muslimiina wey oo reer maka ah oo markaa shaam iyo halkaa tijaaro ugu maqnaa oo soo laabtay oo maka u socdo ayuu kula kulmay wey fii rakbin jamaaco oo min almuslimiina muslimiintii ka mida asagoo la jiro zubayr ibnu cawaam ayuu nebigii abubakar la kulmay kaanuu waxay ahaayeen jamaacada iyo kooxdaasi kaafiliina kuwa ka soo laabtay min ashaami shaam ka soo noqday bay ahaayeeno dhankaa iyo maka usii jeeday weeyaan fakasaahumaa nebiga iyo abubakar ayuu marashiyeeyey oo labis buu siiyey azubayru zubayr bnu cawaam ayaa labi siiyey hiyaaban dhar oo bayaadan cadcad buu siiyey maryo cadcad buu siiyey oo marka tijaaradii uu ka keensaday shaam ka mid ah ayuu labadeedii abubakar iyo iyo nabilaahi maxamed ou siiye weyaan marka xadiidkaana yani zubayr ibnu cawaam curwat ibnu zubayr baa ka warinayo fii saxiixi bukhaari buunu ku sugan yahay weyaan annuzuulu biquba nebiga degitaankiisii quba uu degay ayuu meeshaan musanifka uga warami wa fii ywmi اثnayni maalintii isniinta ahayd athaamini min shahri rabiici اlأwali sanati arbacata cashara min anubuwa maalintii isniinta ahayd ee bisha rabiiculwalna ay ahayd sideed ay ahayd sanadkii afariyo tobnaad markii laga soo bilaabo nebinimada wa hiya sanatu luulaa waa sanadkii koobaad oo min alhijrati ah maalinta isniinta buu nazla rasuulu llahi sal alla alay wasalam madiinuu nabigii gaaray markuu tegeybu wuxuu degay biqubaa meesha quba la yidhaahda buu degey jidkii ilahay waa kusoo badbaadiyey subxaana wa tacaala markaasuu meesha quba la yidhaahda degey wa kaana ahlu lmadiinati reer madiine waxay ahaayeen xiinamaa samicuu markii ay maqleen laga soo bilaabo bikhuruuji rasuuli illahi sal alla alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisa oo maka ka soo baxay markay maqleen laga soo bilaabo waxay ahaayeen yakhrujuuna kuwa soo baxo kulla qadaatin subax walba kulligeed madiinay ka soo bixi jireen ila alxarati xarat lmadiina meeshii dhagaxii shilmadowga ahaa ayay imaan jireen oo dadka markay maka ka yimaadaan yani maarata madiine ay ka soo galaan ayay aadi jireen xataa yaruddahum ilaa ou celiyo xaru dahiirati maalin weynta kuleelkeeda iyo qoraxdeeda ilaa markay qoraxda maarata ku badata iyo kuleelka ay markaa guryahooda ku laabtaan subax walba waa soo baxaan meeshaasay yimaadaan ayagoo nebiga sugayo imuu yimaadaan markay qoraxda kululaato bay guryahooda ku laabtaan weeyaan fanqalabuu way laabteen yowman maalin maalmaha ka bacda tuuli lintidaari sugitaan dheer dabadeed markay in badan nebiga sugayeen dabadeed bay guryahooda ku laabteen falamaa awow markii ay laabteen ay u dulmeen ilaa buyuutihim guryahooda markay u dulmeen baa awfaa rajulun nin ayaa fuulay min alyahuudi yahuudii ka mid a ah, ayaa wuxuu fuulay calaa utumin dhufays ama guri dheer oo min aataamihim dhufaysyadooda ka mida ah ama guryahooda dheerdheer ka mid a ah. ayuu fuulay wey alutum waxaa lagu magacaaba alxisn waa la yidhaahdaa dhufayska ay samaystaan oo maaragtay yani cadowga iskaga celiyaan oo guryaha dheerdheer dhistaan ama waxaa la yidhahda albayt lmurtafic guriga aad u sarreeyana waa la yidhahdaa utulka weeye nin yahuudi baa wuxuu fuulay guri aad u dheer ama dhufays aad u dheer buu korkiisa fuulay liamrin yanduru ilayhi arrin uu asagu uu fiirinayo darteed ayuunu u fuulay weeyaan ee nebi maxamed nin raadinaya ma uusan ahayn waa ninkana waa ree madiinuu ka mid yahay yahuuddii madiine deganayd wey fabasara birasuuli llahi sal alla alay wasalam nebiga ayuu arkay calayhi salaatu wasalaam ninka yahuudigaa iyo wa asxaabihi nebiga asxaabtiisii la socotay abubakar iyo raggii kaleo la socday mubyadiina ayagoo dhar cadcad wato ayuu arko oo yazuuru bihim asaraabu yani dhaandabagaaluhu ou la zuulzuulayo hadba dhinac u u kaxaynayo yani taasoo kale wey werwirka bahalka la yidhaahdo oo hadba dhinac u kaxaynayo lanna qofka markuu kaa fog yahay duhurna la joogo qorax kulayl oy tahay werwarka bahalka la yidhahdo biyaha camal u eg ama dhaandabagaalaha la yidhahdo qofka kusoo socdaa wuxuu u ekaana qof marna xagga aaday marna xagga aaday marka yazuulu bihi waxaa la saraabu ayaa la leexleexanaya hadba dhinac ula leexleexanayo wey markuu arkay falam yamlik alyahuudiyu yahuudigii ma uusan ishananin oo naftiisii ma uusan celinin an qaala min an qaala inuu yidhaahdo biaclaa sawtihi dhawaaqiisa meesha ugu sarraysa ilaa uu yidhaahdo ila guri dheerna waa saaran yahay aad buuna u qayliyo dhawaqiisa kor u qaaday muxuu yidhi yaa macshara alcarab carabta kulankeediio haadaa jaddukum ay xadukum wey nasiibkiinnii waa kanaa buuyi nasiibkiinni alladii nasiibkii tantadiruuna kuwa korta aad ahaydeen oo sugayd sugaydeen waa kanaa idiin yani nasiibkiini nabi maxamed baa soo socda bal yuhuudkaasa u hor arkay markaasuu qayliyey markaasay saxaabadii maqleen reer madiina markaasaa fahaara almuslimuuna muslimiintii ay soo kaceen ay soo boodeen ila silaaxi hubkoodiibay markiiba soo qaateen si bal nabiga calayhi salaatu wasalaam ay uga hor tagaan aanan maaragta dhibna loo gaarsiinin hubkoodiibay soo qaateen wey marka xadiidkaasna imaam albukhaari ayaa fii saxiixii kusoo saaray in yuhuudigaas uu qayliyey oo qayladiisii ay ku soo baxeen markay muslimiintii guryahooda ku xaroodeen nabiga waayeen dabadeed inay marnaba soo noqdeen oo hubkooda soo qaateen wa sumicad marka waxaa la maqlay fiihim dadkii reer madiina fii ahli madiina reer madiina dhexdooda ayaa waxaa laga maqlay alwajbatu sawt iyo yani qaylo iyo watakbiiru kibaarasho allahu akbar la leeyahay takbiir oo allahu akbar la leeyahay faraxan liajli faraxin farax dartiisna ay u dhawaaqayaan oo takbiir ay ahrinayaan ay ku faraxsan yihiin biquduumi rasuuli llahi sal alla alay wasalam nabiyullaahi moxamed imaatankiisa oo madiine uu soo galay ay ku faraxsan yihiin baa madiine oo dhan la maqlay weeye markay kulli soo baxeen yay wada kibaarteen ayagoo faraxsan nabigay soo gelitaankiisana ku faraxsan wa kharajuu way soo baxeen reer madiina saxaabadii liliqaa'ihi nabiga la kulankiisa bidaahri alxarati meeshii shiilmadowda ahayd banaankeedii korkeedii inay nabiga ku qaabilaan ayay halkaas usoo baxeen weyaan facadala bihim wuu la leexday daata alyamiini dhanka midigta ayuu la aaday xataa nasala bihim ilaa uu la dego fii bani camri bni cawfin biqubaaa markiiba xaradii buu kala leexday ilaa nimanka qabiilka layidhaha bani camr bni cawf oo diyaartoodii inta tago meesha quba la yidhaahda deganaa quba uu tago nebiga halkaas uu fadhiisto walamaa nasala markuu nebigu degay biqubaa quba markuu degay quba waa meeshaas ay qabiilkaa deganaayeen weeyaan jalasa saamitan nebiga waa fadhiistay isagoo aamusan isagoo shibah ma uusan hadlin waa aamusnaa waa u fadhiistay watafiqa man jaaa min alansaari miman lam yara rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuxayi abaa bakrin radia allahu canhu dannan minhu anahu huwa rasuulu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay markuu nebigii uu fariistay ayay dadkii abubakar maadaama xoogaa ciro ow lahaa bay nebigi waxay u maleeyeen dadkii aana nebiga horay u arkin oo ree madiine hore u arag nebiguba abubakar bayba u maleeyeen markaasay abubakar salaamayaan si ayagoo nebigii camal u haysto cirada ku taalla darteed bayna u salaamayeen marka tiiba marka noo sheegi marka wuxuu yidhi markuu quba dega isagoo aamusan yaa tafiqa wuxuu gudagalay man jaaa dadkii yimid oo min alansaari reer madiino asaartii ka mid ahi minman dad lam yara aanan arkin rasuul lahi sal alay wasalam ay ka mid yihiin waxay guda galeen yuxayi abaabakrin bakrin abu bakr inay salaamayaan radia allahu canhu isagay salaamayaan dannan minhu yani dadkaas male ay malaynayaan annahu abu huwa rasuulu sal allahu alay wasalam rasuulka allaba inuu isaga yahay liduhuuri shaybi fii shacrihi yani cirada madaxiisa ka muuqatay daraaddeedna ay u salaamayaan abubakar wey xataa asaabat say ku ogaadeen marka nabiga inuusan abubakar nabiga ahayne muxamed uu yahay nebigu waxay ku ogaadeen markii qoraxdii ay lama waa maaragtay waqti kulayla wey qoraxdii markay qabatayba abubakar wuxuu bilaabay nabiga inuu hareeyo go-iisii inuu ku hareeyo ou maaragta bilaabay weyan marka wuxuu leeyahy xataa asaabat markay asiibtay oo ku dhacday rasuula allahi sal alla alay wasalam rasuulka yani ashamsu qoraxdii markay ku dhacday ayuu fadallala hareeyey calayhi calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam rasuulka dushiisa ayaa abuu bakrin abuu baa hareeyey biridaa'ihi maradiisi go-iisiibuu ku hareeyey go-i buu ku daday oo harkii qoraxdii uga asturay nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu hoos u helo ayuu u sameeyey markaas bay facarafa annaasu dadkii waxay garteen rasuul allahi sal alla alay wasalam inuu nabiylahi muxamed yahe abubakr uusan ahayn rasuulka markaasay fahmeen weeyaan wanazla rasuul lahi sal lay wasalam rasuulka alla wuxuu degay biqubaa meesha quba la yidhahdabuu degay calaa kulhuum ibn lhadmi ninka magacaa kulhuum ibn hadmi la yidhaahdo ayuu halkaas quba kula degay wa qiila waxaa kaloo la yidhahda kulhuum maahee calaa sacd ibnu khayama ninka sacd ibnu khaytama la yidhaahdo ayuu ku degay nabiga calayhi salaatu wasalaam wamakaa biha quba ayuu nebigu ku nagaaday arbacata ayaamin afar maalmood buu ku nagaaday afartaa maalmood waa maalinkii isniintii talaadadii arbacadii khamiistii shan afartaa maalmood buu quba joogay nebiga asasa athnaaha afartaa maalmood gudaheeda ayuu wuxuu ta'siisiyey oo bilaabay nebiga masjida quba masjidka masjida quba la yidhaahdo ayuu nebigu markaa bilaabay mar alle markuu yimid afar beri oo joogo iyo masaajidkaas meesha quba la yidhahdo ku asisay waana masjidka ilahay fii suurati tawba oo kaga warramayo lamasjidun usisa cala taqwa min wali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yataaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin taa uu ilaahay leeyahay weeyaan masjidkaasuu asisay wey wasallaa fiihi nabigu uu ku tukaday falama kaana yowmu lkhaamisi maalintii shanaad markii la gaaray waa maalinkii jumcada weeye yowmu ljumcati maalintii jumcada markii la gaaray rakiba nebigii wuxuu fuulay hashiisiibuu fuulay bimri illaahi amarkii ou rabbi faray lahu nebiga ou faray darteed buunu ku fuulay wa abuu bakrin abuu bakrna ridfuhu nebiga midka la fangalay oo yahayo ragtigii ou la saaran yahay hashi ou la saaran yahay wa arsala markaasuu nebiga wuxuu u cidiray abuu bakr iyo isaga hashiibay isla fuuleen waa ridfigiisiiyo isagoo fangalo waa la saaran yahay nebiga marka wuxuu u cidirsaday ra'abtiyaashii mar hadduu meesha ka tegayo quba inuu ka tagu rabaa markaasuu u cidirsaday wa arsala wuxuu u cidirsaday nebiga ilaa akhwaalihi abtiyaashii oo bani najaar la yidhaahdo ayuu u cidirsaday fa jaauu way yimaadeen mutaqallidiina suyuufa ayagoo seefahoodii garwaaxaystay oo garbaha u suran yihiin seefahoodii wato ayay yimaadeen fa saara markaasuu nebigu socday calayhi salaatu wasalaam naxwa almadiina madiine xaggeeda buu aaday lanna hadda quba madiinay ka mid tahay laakiin waagaas xoogaa bay ka baxsanayd madiine weeyaan magaaladii marka hadda quba waxay ka tirsan tahay madiine wey naxw almadiina buu aaday waa maalinkii yani maaragtay oo shanaad weeyaan yowm alkhaamis weeyaan wa hum ayaguna ay yihiin bani najaar oo nebiga abtiyaashiiya xowlahu nabiga gaarirayaashiisa ay yihiin wa adrakatu nabigu waxaa haleeshay aljumcatu jumcadiibaa haleeshay salaat ljumca fii bani saalim ibnu cawfin qabiilka la yidhaahdo bani saalim ibnu cawf meeshay deganaayeen baa waxaa ku haleelay salaaddii jumcada waktigeedii baa kusoo haleeshay waa maalinkii shanaad wey fajamaca bihim wuu la jumcaystay nebiga fi lmasjidi alladii fii batni lwaadi masaajidkii waadigaas ku yiilay oy deganaayeen bani saalim ibnu cawf ayuu nebiga salaatu ljumuca kula tukaday ayadoo aftiyaashihii la socdaan wahum dadka la joogana miatu rajulin boqol nin ay yihiin ayuu nebigu meeshaas yani maaragtay dadkii salaat ljumca ku tujiye weeyaan hada bilahi towfiq sal allah wslam ala nabiyina mxamed